bsm اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لlh rb العaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamadi waalihi wصaxbih aجmaciin wqowluhu wyabqى wجhu rabika du ljalaali wاlإkraam kulu shayi haaliku ila wجhah kitaabkii caqiida alwaasitiyaan ku jirnay wa mima yajib اliimaanu bihi mima wasafahu allahu nafsahu aw wasafa bihi rasuuluhu qowluhu tacaala yaa ka mid ee wayabqa wajhu rabbika duljalaali walikraam inta wuxuu musanifku ula jeedaa ithbaatu sifati lwajhi lilahi tacaala min asifaati aldaatiya alkhabariya daatiya bimacnaa maa yatasifu bihi tacaala weeyaan fi jamiici alawqaat khabariyana bimacna anaha tutalaqaa bilkhabar oo nebiga iyo quraanka qur-aanka iyo sunada nebiga yaa ayaa sifaatkaas laga bartay haddayna ay qur-aanka ku soo aroori lahayn ama sunada nebiga calayhi salaatu wasalaam ayna ku soo aroori lahayn sifadan waa laga aamusi lahay macna saas wa qowluhu tacaala wayabqaa waxaa baaqi noqo doono wajhu rabbika rabbigaaga wejigiisa wejigiioo duljalaali weynin usaaxiba iyo walikraami karaameyn marka kulu man calayha faan wa yabqa wajhu rabbika saas weeyaan kulu man calayha macnaha waxa weeyaan kownkan waxa ku dhex waxa ku waxa dul joogoo dhan faanin ku wax tagaya waaye wa yabqa wajhu rabbika rabbigaada wajigiisa yaa baaqi noqon doono wejigii oo duljalaali ahy alcadama wasultaan u saaxib ahi walikraam marka fiiri hadda duudaas waa sifo waxayna sifo u tahay wejigii hadday rabbiga sifa u ahaan lahayd dii ala dhihi lahay liana sifata tatbacu lmawsuufa fi icraabiha marka wejhu waa marfuuc duuna waa marfuuc liannaha min alasmaaءi alkhamsa alatii turfacu bilwaaw marka duuday wejigay raacsan tahay wa yabqى wajhu rabika rabbigaada wejigiisaa baaqi noqon doono duljalaali weyninka u saaxib ahay wاlkraami ama kownuhu saaxib alcadama wالsulطaan falaa kalaama wاlkraam laba macno baa lagu fasiray waxaa la yiriyay dul ikraami allihii karaameynta u saaxibka ahay oo ilaahay addoomankiisau karaameeya wuxuu noo qabto wax la koobi kara ma ahu nagu karaameey oo ay ka mid tahay ilaahay inuu na iijaadiyey bacda cadamina inuu ilaahay naga dhigay caqli inuu na siiyey oo bahaaimta naga soocay waa ikraam anaga nala karaameeyey ولqd krmna bني aadama وxmlnahm fi اlbri واlbaxri man اladي karamana huwa اllahu tabaaraka wa tacaala ayb ilaahay nebi mxamed buu noo soo diray waa karaamayn waay kulu dalika waa rab اlkraam dhulikraam saas weya ama dhuljalaali allaha weyninka u saaxib waa kraami karaamayn allah u saaxibo an allaha ahlu an yukrama ilaahay baa adoomankiisa karaamayna wa ikraamullaahi waxa weeyaan alcamalu bisharcihi haddii sharciga ilaahay aada qaadatid oo rasuulku kuu soo diray aada raacdid waxa weeyaan ikraam lilahi tabaaraka wa tacaala saasaa loo jeeda wahwa ghaniyun can ikraamina marka wayabqaa wajhu rabbika dhuljalaali wاlikraam wejigii marka waxa weyaan binisbati libani aadam acdaa waay laakin binisbati اllahi tabaaraka wa tacaala sifo waay annaga dhihi maynay alwajhu juzء min allahi lianna hada lafظa lam yarid an tuqasima fatajcal allaha ajزاء la taqul ina lilahi wajhan wa hwa صifaة daatiyaة thaabitaة lilahi tabaaraka wa tacaala bاlkitaabi w الsuna ayb marka kulu shayin haalikun ilaa wajha walaa tadcu maca allahi ilaahan aakhar laa ilaha illa hu kullu shayin haalikun ilaa wajhah suurat alqasas aakhirkeeda wa kulu shayin shay dhammaantiisa haalikun waa kii dhammaanayo oo halaagsamayo ilaa wajhahu ilaahay wajigiisa ayaan halaagsamayninoo baaqi noqonaya aayaddii horey la macno marka ilaa wajhahu markii haddii ilaahay subxaanahu wa tacaala wajigiisa uu baaqi noqday wadaatuhuna baaqi bay tahay ayib marka sifadaas salabku waa ku ijmaacsan yihiin haddaad kutubtooda fiirisa waxay ka qoreen albayhaqi xataa laga soo gaaro ithbaat اlwajhi lilahi tabaaraka wa tacaala canaawiinuu ka dhiga ithbaat اlyadi waman qablahu min asalaf kuluhum calaa hadihi shaakila marka wejigii waxa weeyaan dad baa waxay leeyihiin alwejhi waxaa lagala jeedaa bimacna athawaab qaar waxay leeyihiin wejigi waxaa lagala jeedaa bimacna ahaat marka horta qolada dhahayaan eh, ba baa lagala jeedaa min abcadi maa yakunu tafsiiruhum lianna allaha yaquulu duljalaali walikraam wayabqa wajhu rabbika yaa baaqi noqonaya duljalaali wejigii duljalaali haddii thawaab lagu fasira macnihi maxay noqon lahayd wayabqa wajhu rabbika thawaabu rabbika thawaabkii duljalaal laa yumkin thawaab waa macna min almacaani laa yusafu bima yusafu bihi alxayu alqayuum marka taa waa mid weeyaan mida kale adhaat gayru اlwajh liannahu daatka waxa weeyaan waxa weeyaan daatuhu tacaala ilaahay dhammaantiisay ka cabiraysaa daatadiisa ilaahay daatuhu waxaan leeyahay allah calamun cala dhati alilaahiya nafsu اllahi tabaaraka wa tacaala laakiin tan wejiga waa sifa daatada ka baxsan oo qeyb kala a ah weeyaan kama ana alyada walcayna wa kuwa alqadama wasaaqa waxa weeyaan waa ashyaa alasbuc walkaf gooniyaa loo sheegay in sideeda loo sheegaa waajib tahay ayib nabiga calayhi salaatu wasalaam markii la weydiiyey leylat lisraa la yiri ilaahay ma aragtay nabigu wuxuu uri nuura anaa araah xijaabuhu nuur low kashafahu la axraqat subaxaatu wajhi mantaha ilayhi basarhu min khalqih xadiidkaas muslim baa wariyey xijaabuhu nuur buu yiri ilaahay wejigiisa se ilaahay see lagu arkayaa macnaha adduunyada markan joogno ma arki karno liannahu awoodeenna iyo karaanka iyo inta anaga nagula abuuray maa tataxamal ru'yat allah walidaalika nabiy llaahi muusa calayhi salaam markuu yidhi rabbi arinii andur ilayka qaala lan taraanii walaakin indur ila ljabali fain istaqara makaanahu fasawfa taraanii ru'yada gooniba wa imaan doonta marka nabigu wuxuu iri low kashafa low kashafahu ay can wajhi laxraqat subaxaatu wajhu la axraqat subaxaatu wajhihi mantahaa basaruhu ilayhi min khalqih hadduu ilaahay wajigiisa dadka macnaha uu nuurkiisa uga qaadi lahaa wax kasta oo oo makhluuqaadkiisa kamid oo ilaahay wejigiisa fiiriyo waa wada guban lahaayeen liannahu maa yataxamaluun laakiin qiyaamo markii la tago ilaahay wuxuu u abuuraa dadka awood ay ku arki karaan ilaahay tabaaraka wa tacaala ayib acuudu bicadamatika binuuri wajhika aladii ashraqat lahu dulumaat yow nabiga ilaahay ku barya ilaahu wejigaada nuurkiisu oo koonkao dhan asiga uu la iftiimayaan kugu baryayaa buuri marka kulu shayin haalikun ilaa wajhahu wax kasta waa dhammaanayaan ilaahay wejigiisa aan ahayn ayib taas marka waxa ay tusinaysaa inay ilaahay subxaanahu wa uu weji leeyahay laakiin masأalaة اlmaxak inuu ku yidhaahdo ilaahay wejigiisa suu u yaala markaasaad leedahay jooji ilaahay wejigiisa kayfa aad macnihii ka dhigan tahay suu u yaala haddaad tidhaahda ithbaat اlwajhi gayru macrifati اlwajhi kayfa huwa annaga hadda waxaanu ognahay makhluuqaadka o dhan inay weji leeyihiin ayb aniga fulaan min annaasi intaanan arkin inuu waji leeya waa ogahay laakiin wejigii sifay haday ma garan karo fa kayfa bilkhaaliqi annaga marka waxaan leenahay ilaahay weji buu leeyahay wejigaasne kayfiyadiisa ma naqaano maadaama qur-aankii iyo sunnadii nabiga noogula sheegay anna lilaahi wajhan nuthbitu lahu ana lahu wajhan walaa natacadaahu ila gayri dalika oo wax kale lagu dari maayo ayib taasaa loo jeedaa marka in eh, weji la yidhaahdo haddii la dhihi lahaa wejiga bimacna daat weeyaan <clears throat> waxay lamid tahay adoo yidhaahdo eh, maxaan ku yidhaahdaa ina lilaahi samcan wa basaran markii la yidhaahdo daatadiisaa lagala jeeda adoo yidhahay kula mid tahay liannahu samcigii iyo basarkii waa sifaat min sifaat illaahi tacaala wa ithbaatu daati lahu laa tugni can ithbaati اsamci w اlbasr sifaadkii oo dhan haddaa dadaatile lagu soo gaabiyo maxay noqonaysaa wax ansaxaya ma ah sayna u ansaxaynin in la yidhaahdo ilaahay samiic basiir waa markii la yidhahdo daatadiisa lagala jeedaa kadalika laa yajuus walaa yaliiq an taquula ina alwajha almuraadu bihi daat waxa weeyaan sax anahu eh, kulu shayin haalikun ilaa wajhahu bimacnaa wejigiis haduu baaqi noqdo daatadiisana waa baaqi noqona huwa alawl walaakhiru wاlظaahir wاlbaطin waa tamaam laakiin wejiga in laga cararo oo daat loo cararo liajli inkaari asifaat اlأkhra laysa صaxiixa ayib marka tafsiirkaas waxa weeyaan daat wejgi bimacnaa waxaa lagala jeedaa sifadaas aayadda ma diideyso sidii qaar oo aimatu tafsiir ay ku fasireen kulu shayin haalikun ilaa wajhahu ay ilaa maa uriida bihi wajhu اllahi sidaasay yihaahdeen xata albukhaari saxiixiisa sidaa ku ishaarayo macnahaas aayadda diidi mayso ayadana bimacnaa ithbaat اlwajhi waa ku jira oo walaa tadcu maca allahi ilaaha aakhar laa ilaaha ilaa huwa kulu shayin haalikun ilaa wajha macnaheedi waxaa weeyaan ilaahay ilaah kale hala caabudin maxaa yeele laa ilaaha ilaa huwa kulu shayin haalikun shay kasta oo camal kasta waa halaagsamayaa saaxibkiisa ka faa'iidaysamayo ilaa wajhahu ilaa maa uriida bihi wajhu tabaaraka wa tacaala camalkii ilaahay wejigiisa loola jeeday unbaa baaqa noqonaya marka haddaad tiraahda ana aradtu bicamali wajha allahi bimacnaa ayda yufham minhu ithbaat اlwajhi lilahi tabaaraka wa tacaala laba kila tafsiirayne wa kilaahumaa saxiix labadaba waxaa laga faa'iidaysanaya ithbaat اlwajhi lilahi tabaaraka wa tacaala ayib haddii aad tiraahdid walilaahi اlmashriqu wاlmagribu faaynamaa tuwaluu fathama wajhu اllah maxaa lagala jeedaa waxa weeyaan ithbaat lwajhi lilahi tabaaraka wa tacaala fa thama wajhu llahi haddii baaqigeedi lagu yeelo daahirkeedi lianna allaha yuxiitu tabaaraka wa tacaala bimakhluuqaatihi marka wallahu tabaaraka wa tacaala wahuwa fowqa carshihi muxiiطu bijamiici khalqihi marka fathama wajhu llahi sidaasaa lagu fasiray ama fathama jihat llahi oo qiblada ilaahay asaa iskale meel kale haddaad u jeesatidna asaa iskale labadaba waa la yidhah walikulli wijhatin huwa muwaliha aayaddaas tafsiirkeeda sidaasaa lagu yiri marka almuhim sawaaء qulna in almuraada biاlwajhi huwa anahu yabqى daatuhu wa wajhu tabaaraka wa tacaala ka sifatayni aw ida qulna inahu yuraadu bihi iraadat alcamali saalixi biwajhi illaahi labadiibu waxaa laga faa'iidaysanayaa ithbaatu lwajhi lilahi tabaaraka wa tacaala wa huwa maa ajmaca calayhi salaf ayb wa qowluhu tacaala maa manacaka an tasjuda limaa khalaqtu biyadaya wqaalat alyahuudu yad اllahi magluulaة gulat aydiihim walucinuu bima qaaluu بل yadaahu mabasuutataani yunfiqu kayfa yashaa intana wuxuu musanifku ula jeedaa si goosgoos a ah weeyaan sifa sifo kasta in laba daliil saddex daliil uu u sheego ithbaatu lyadi lilahi tabaaraka wa tacaala maa manacaka khitaabka muwajah liibliis maa manacaka an tasjuda limaa khalaqtu biyadaya ibliis waxaanu ognahay ilaahay marku ou amray usjuduu liaadama fasajaduu ilaa ibliisa ilaahay markuu amarka ku bixiyey in eh, aadam loo sujuudo malaaigtii oo dhan waa sujuuday fasajada almalaaikatu kuluhum ajmacuun ibliisaa diiday marka ilaahay baa weydiiyo waxaa lagu yiri maa manacaka maxaa kaa reebay an tasjuda inaad u sujuudid limaa khalaqtu waxaan abuuray biyadaya labadayda gacmood waxaan ku abuuray inaad u sujuudid maxaa kuu diidaa layiri marka maada gayr alcaaqil baa sida badan loo isticmaalaa lilcaaqilna mana loo isticmaalaa laakin in kaana almuraadu alxadiid can alcaaqili lakin bisifaatihi maadiyaa laga dhigayaa lianna sifada waxa weeyaan eh, waa macaani marka hadda limaa khalaqtu bimacnaa aadam maa lagala jeedaa liman khalaqtu biyadaya marka liannahu ibliis wuu isweyneysiiyey wuxuu yiri markii hore khalaqtanii min naarin wa khalaqtahu min tiin macnaha anaa ka sareeyo seen ugu sujuuda a asjudu liman khalaqta tiinan ninaad dhoobo ka abuurtay iyo anigoo naar oo iftiimaysa layga abuuray siday u dhici kartaa alcunsur alafdal an yasjuda lilmafduul ictiraad cala allahi fii ma amar yuu ibliis la yimid markaasaa waxaa lagu baraarujiyey aadam wain kaana khuliqa min tiin laakiin sifa iyo wuxuu leeyahay maxaan ku irahdaa fadiila adiga aadan lahayn liana allaha khalaqahu biyadayh fiiri markaan ilaahay amarkii waxna kun fayakuun a lagu abuuray ilaahay baa amar bixiyey amarkaasay ku abuurmeen waxna ilaahay khalaqahu biyadihi marka wixii ilaahay gacantiisa ku abuuray masiidu cinaaya wa ikraam wa tafdiil wa tashriif ay gooni u leeyihiin markaasaa layidhi naarta lagaa abuuray ha u fiirine kayfiyada aadam loo abuuray oo ilaahay biyadihi uu ku abuuray miisadaas miyaadan ku baraarugsanayna layihi inuu kaaga fiican yahay oo malaaigta ilaahay oo adiga kaa karaamo badneed xataa ay u sujuuday maa manacaka maxaa kaa reeb an tasjud limaa khalaqtu biyaday biyadaya fiiri biyadii lama dhihin biyadii haddii la dhihi lahay waxay noqon lahayd mufrad biyadaya haddaad tiraahdo shayga markuu tathniye yahay asalkeedii biyadayni lii ay kelimada saasay ahayd marka laamtii waxa weeyaan waa waa la idaafeey biyadayni lii laamtii markii la gooyey yadayni iyo yadi kale ayaa la isku idaafeeyey isimka hadduu tathniye yahay wa udiifa jamcu lmudakari saalim iyo tathniya haddii la idaafeeyo nuuntaas waa la goynaa ghulaamaani bay ahayd haddii la idaafeeyo ghulaamaaya aada leedahay nuuntii waa la goynay beytii beytayni lii ay ahayd beytaya yaad leedahay marka b biyadayni lii laamta takfiifa loo goy nuuntan in idaafa loo gooy marka maxaa isku yimiday biyaday yadii tahniyada ahayd iyo yadii oo yaau lmutakalim ahayd labadiba ayaa kulmeen fa udqimat ixdaahumaa fi lukhraa biyadaya labadaydii gacmood saasay noqonaysa haddii kale biyadii ala dhihi lahay ayb marka labadaydii gacmood ikraaman wa tashriifan ilaahay waxyaalo gooni ah waxaa leeyahy wakataba allahu tawraata biyadihi wa garasa janata cadnin biyadihi wa khalaqa aadama biyadihi calayhi الsalaatu wasalaam walidaalika aadam min hadihi اlkhaasiya makhluuqaadka kale waa kaga fadli badan yahay marka ma diidaysa hadda nebi maxamed afdal min aadam marka aan leenahay inuu aadam kaga fadli badan yahay ambiyada kale fi hadihi naaxiya ma diidayso laakiin min xayثu اljumla yaa waxaan leenahay nebi mxamed afdal ibraahim afdal min aadam wa muusa afdal min aadam wahaakada liannahum min uli lcasmi ayib marka taas maxaa laga fahmay limaa khalaqtu biyadaya labadayda gacmood waxaan ku abuuray inaad u sujiidid maxaad u diiday baa layidhi marka fiiri ilaahay yad laba gacmuu isu sheegay ko asaabic buu gacantiisa u sheegay ee kaf buu u sheegay intaasoo dhan min khawaas ilyad waa marka marna ansixi mayso in la yihaahdo biyadaya biqudratii in la yihaahdo liannahu taxriif weeyaan waxay taxriif ku tahay ilaahay aadam wuxuu dadka kaga fadilay in gacmihiisa uu ku abuuray haddii la yidhaahda khalaq allahu aadam biqudratihi aadam waxu dheeraan kari lahay ma lahayn makhluuqaadka kale lianna allaha khalaqa makhluuqaatihi biqudratihi kun fayakuun baa lagu abuuray marka taa horta waa mid midda labaad ilaahay sifadiisa qudrada ah hal qudra buu ilaahay leeyahay yaqtadiru biha jamiica maqduuraatihi haddii qudra lagu fasir lahay waxaa ka laazimi lahayd in la yidhaahdo limaa khalaqtu biyadaya labadayda qudra waxaan ku abuuray ilaahay maa laba qudra iska leh laba samci maa la dhihi karaa la inna lilaahi samcan walahu qudra walahu basar walahu kada ala leeyahay waa hal sifa laakiin laba sifa ma ah haddii yadi qudra lagu awili lahay waxay noqon lahayd Eh, in laba qudra ay eh, laga yirahdo meesha tan waana khalad weeyaan mida kale ibliis haddii ilaahi aadam lima khalaqtu biyadaya hadday qudro ahaan lahayd ibliisow waxaan awoodayda ku abuuray maxaad igu sujuudi waysay haddii sawaabta ay su-aasha ahaan lahayd aadam waxau dhihi eh, ibliis waxau dhihi laha anigaba awooddaadaad abuurtay aadam muxuu i dheeryahay buu dhihi laakiin sallama almowduuc oo sifa aadam ou leeyahay inuusan lahayn ah, meesha ka muuqato walidaalika maku ictiraadin ilaahay ma dhihin anigaba awooddaad igu abuurtay ma dhihin lannahu waxaa weeyaan khalquhu bilyad gayru khalqi illaahi tabaaraka wa tacaala ibliis biqudratihi marka waa miisa aadam gooni loosi oo kaga fadli oo kaga fadli badnaada calaa ibliis ayib taas baa yaa loo jeeda midda labaad fiiri wa qaalat alyahuudu yadullaahi magluulatun gullat aydiihim wa lucinuu bimaa qaaluu wa qaalat alyahuudu waxay yidhaahdeen macnaha waxa waaye waa qowmun min bani israa'iil yadullaahi ilaahay gacantiisa magluulatun waa mid xiran markaasuu ilaahay wuxuu uri gullat aydiihim gacmahooda ha xero wa lucinuu ha lagu fogeeyo bimaa qaaluu waxay yidhaahdeene bal yadaahu ilaahi labadiisa gacmood mabsuutataani way fidsan yihiin yunfiqu kayfa yashaau sidou doonowna wax ugu bixiya yahuud wa waxa weyaan atbaacu nabiyllaahi muusa dadkii nabiyllaahi muusa loo soo saaray wa hum qowmi bani israa'iil hal ilmacnaa yahuud min hada yahuudu bimacnaa idaa rajaca ilى اhidaayati bacd dalaala maa loogu nisbay ama nisbatu ilaa yahuuda min awlaadi yacquub labadaba waa la yiri waxay ahaataba waa qoomkaas waxay yidhaahdeen yadullaahi maqluula lababay u yidhaahdeen oo yahuuddu waa dad dhib badan haddii taariikhdooda iyo ilaahay intuu ka sheegay aad aada raacdid qaarkood ibliiska mashar yaro kuwooda gaalada noqday hadda fiiri waxay leeyihiin yadullaahi maqluula waxay leeyihiin waxaan khalaa'iqda markii la arkay inta xoolaha haysatay inta fuqarada yaa badan inta fuqarada haa badana yidhaahdeen annagoo og ilaahay inuu hani yahay oo dadka fuqaradoo dhan hadduu wax wada siiyo dadkaoo dhan aqniye ay noqdaan mulkigiisa wax ka nusqaamin mayso marka maxaa u diiday dadka inuu wax siiyo waa libukhlihi baa yidhaahdeen tacaala allahu can dalika culuwan kabiira marka waxay u leeyihiin dadkan fuqarada ah ilaahay wax u diiday asoo awoodi karo ma ogo in in tanaadnimadana ibtilaa ay tahay faqrigana ibtilaa ay tahay annagoo dhan adduunyada waxa noola abuurayba ibtilaa inaan ilaahay uuna kala ogaado wa kaana caaliman qabla dalika sida aan u dhaqmayno haddii aan xoolo helnana inaan ilaahay ku shukrinayno haddiinala faqiireeyana inaan u sabrayno in nagala ogaado ibtilaa'aas inay tahay marka tii ma fiirinayaan laakiin waxay ka soo qaateen ilaahay maadaama ghaniyun ou yahay faqiiriintan maxaa keenay marka inay meesha joogaan waa mar midda kale markay nebi muxamed ka maqleen man da ladii yuqrid allaha qardan xasana ilaahay yaa wax amaahinaya fayudaacifahu lahu adcaafan kahiira ay yidhahdeen maxamedow ilaahaada aad caabudaysa faqiir wa liannahu istaqradana bay yidhahdeen amaahu anagana weydiistay baynamaa aayadda waxay ku caddahay dadkaas addoomanka ilaahay ou abuurto fuqarada ayaa wax siinayo sow ajirka ilaahay ugu laablaabo wax iska muuqda weeyaan markaasay yidhahdeen in allaha faqiir wa naxnu akhniyaa annaga abaka xoolo badan bay yidhaahdeen yuhuudda waxyaalaha lagu yaqaanay kamid tahay markaasuu ilaahay subxaanahu wa tacaala yaa wuxuu nimanka ku ibtileeyey gullata aydiihim ayaga gacmahooda hala xero oo cibaara can ishuxi waalbukhli yuu ilaahay subxaanahu wa tacaala eh, eh, ku asiibay wa lucinuu waana la nacladay bimaa qaaluu bisababi maa qaaluu waxay yiraahdeenoo in allaha faqiir yadullaahi maqluula ay yidhaahdeen awgeed yaa naxariista ilaahay loogaga fogey ayib markaasuu ilaahay wuxuu iri bal yadaahu mabsuutataani ilaahay labadiisa gacmood waa fidsan yihiin yadaahudaas waxaan yad ahayn oo ilaahay inuu laba gacmo leeyahay aan ahayn lagu fasiri kara ma jirto liannahu waxay noqon lahayd haddii qudra lagu fasiriya bal qudrataahu mabsuutataani <laughs> kayfa qudra waa macno waa sifa say ufidsanaanaysa sida kale sayse laba qudra ku noqonaysaa markaasuu ilaahay wuxuu uri yunfiqu kayfa yashaa sidau doonuu ilaahay u bixinaa oo ninka uu rabana faqiir buu ka dhigaa ninka uu rabana tanaad buu ka dhigaa wa kullu minhuma mubtalan wallahu tabaaraka wa tacaala facaalu limaa yuriid laa yus'alu camaa yafcalu hum yus'aluun adoonnimada sidaas weyaan marka waxaa ku dhacday qulat aydiihim ilaahay uu yiri inay yahuudda ay noqdaan musiibadaas ilaahay uu ku dhuftay awgeed min abkhal الnaasi calى wajhi اlard walatajidanahum axrasa الnaasi calىa xayaat calىa xayaat hadii lagu yihahdo waa nakira ayan kaanat walidaalika caalamka waxaa lagu yaqiinay taariikhda yahuudda akhri wa ilaa yowmina hada laa yazaalu bacdu fi bacdi اlmanaatiq jaziirat alcarab wagayraha min buldaani alcarabiya yuhuud ku dhex noolaa jirto nolosha ay ku nool yihiin kilaabta xataa kuma noolo kabaha meelo yaroo duqush ah sanaadiiq dulliga ay ku nool yihiin ma marin karays kulu daalika waxaa weeyaan gullat aydiihim walucinuu kuwaan hadda shataadka o oo fii ardi illaahi almuqadasa beytulmaqdis ku soo aruuray fii khilaali khamsiina sana ha fiirinin waxa weeyaan ku socdaan marka waxa weeyaan xoola hadday bixiyaanne waxay u bixinayaan min ajli kasbi lmasiid maahine liwajhi illahi waxay u bixinayaan mara marka waxa weeyaan ashadu nnaasi buklan calaa wajhi اlardi hum اlyahuud liana allaha asaabahum biqowlihi gulat aydiihim marka bal yadaahu mabsuudataani sidaas weeyaan marka waxaa laga fahmay meeshaas ithbaat اlyadi lilaahi tabaaraka wa tacaala fiiri waxyaalaha oo aan la inkiri karin waxaa kamid ah kama qaala الnabiyu salى اllahu alayh wasalam kama fi saxiixi muslim yadlahi yad llaahi mal-a <clears throat> saxaa saxaau leyli wاnnahaar ara'aytum maa anfaqa mud khalaqa asamaawaati wاlarda fainahu lam yaguda maa fiihi yamiinuh yadullaahi mala ilaahay gacantiisa waa buuxdaa saxaau leyli wاnnahaari weeyaan habeen iyo maalin baa ilaahay uu wax bixiyaa kathiirat اlacطaa markii la fiiriyo haddaad qadartid maalinkuu samaawaadkii ardada abuuray iyo maanta intii lasoo gaaro ilaahay subxaanah wa tacaala gacantiisa waxaa ku jiray wax kama nusqaamin lianna kula haadihi waxa weeyaan waxay tusinaysaa ilaahay mulkigiisa weyninkiisa yuu tusinaya ayib waxaan yad loogu awili karin undur nabiga calayh salaatu wasalaam kamaa fi saxiixi اlbukhaari yadwi اllaahu tacaala samaawaati biyamiinih wاlarda biyadihi اlأkhraa wa kiltaa yadayhi yamiin marka markii la yihi yaطwi اllahu tacaala asamaawaati biyamiinihi ilaahay samaawaadka wuxuu ku duubaa gacantiisa midigta wاlardana biyadihi اlأkhraa markaasuu nabiga xadiid kaloo cinda muslim wa kiltaa yadayhi yamiin buu ilaahay nabigiisa yiri wa kiltaa yadayhi yamiin labadiisa gacmood waa labadaba laba midig waay waxaa la diidaa inad inad aada u fahamtid haddii yamiin aysan ahaan lahayd bidi ilaahay midigtiisa iyo bidaxdiisa inay kala daciifsan yihiin liannahu anaga caadan waxaan u leenahay hadirtaan u fiirso alyamiinu cindana aqwa min alyasaar walidaalika qofka midigta hawsha culus ku qabsada marka ilaahay wuxuu iri nabigiisa samaawaadkina biyadihi alyumna buu ku qabtaa ma dhihin waalardi biyadihi bishimaalihi ma dhihin laakiin biyadihi lukhraa buuri wakiltaa yadayhi yamiin xadiid kalena ahayd labadiisa gacmood awoodoodu mid naaqis ah kuma jirto marka ma la dhihi karaa yadwu llahu samaawaati biyamiinihi biqudratihi waalardi biyadihi lukhraa biqudratihi lukhraa kayfiya cuqal ma bacdahu taxriif haddii sidaa la yidhaahdo marka ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa weeyaan nuhbitu lahu ana lahu yadayni marka dad badana waxay leeyihiin mar waxa waa mufrada lagu sheegay yadullaahi maqluula oo kale mufrad waa mar tahniya lagu sheego biyadaya iyo balyadaahu mar waxaa lagu sheegay jamacu mimaa camilat aydina oo jamaca wasamaa banaynaaha biaydin dad baa saas yay ku doodayaan oo mufrad iyo tathniya iyo jamac marka adiga ma waxaad leedahay ilaahay yad waa leeyahay ilaahay laba yadou leeyahay ilaahay laba yad wax ka badan ou leeyahay saas biyaa maya <laughs> salafka iskuma diidana kulligood inay ana allaha ana lilaahi yadayni marka mufrad haday tahayne markay mufrad ku soo aroorto ciddii macnaha laba gacmoodle in hal gacan loo sheego waa luga alcarabiya kayfa yaduka haddaan ku iraado aniga macnaheedu yadii kale inaan inkiray ma ah yadullaahi almufrad almudaaf ila almacrifa yacumu waa mid midda kale markii jamaca loo sheegay oo oo mathalan mimaa camilat aydiina haddii aan idhaahdo aqalu ljamci ithnaani waa ismaba diidana kan jamcana labaa lagala jeedaa labana labaa lagala jeeda mufrad mudaafna yacumu oo labadii u soo galaya haddii la yidhaahdo aqalu ljamci thalaatha weeyaan qowluhu tacaala mima camilat aydiina waxaa lagala jeedaa hadda aydiina ancaamta eh, mima camilat oo macnaha xayawaanaadkii kale markii la abuuray ilaahi subxaanahu wa tacaala awoodiisuu ku abuuray marka waxaa lagala jeedaa ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu awoodiisa ku abuuray marka jamaca wuxuu ku imaan karaa ima tacdiim in loola jeedo oo hadda fiiri adiga markaad kaligaa iska hadlaysid ama maskuulka ah lafdu ljamcu iska cabira naxnu amarna bima huwa aatin adlada baynamaa waa qof shaksi keligiis ah wاlcadama kuluha lilahi tabaaraka wa tacaala walahu اlkibriyaa fi الsamaawaati wاlard marka maadaama hadda bahiimat اlancaam awoodda ilaahay lagu abuuray marka daatadiisa loo jeeda alatii laha lyad marka jamci iyo mufradkii isma diidayaan kulligeedna waxaa ka soo aruurayo ana lilaahi yadayni jala jalaaluhu tafsiirka oo saxda a oo waxoo dhan isku imaanaya nusuustoo dhan intaas weeyaan ayib waxaa noogu xiga markan ithbaatu اlcayni lilahi tabaaraka wa tacaala wa mima yajib اliimaanu bihi fi ma wasafa allahu bihi nafsahu qowluhu wاصbir lxukmi rabika fainaka bacyunina wa qowlihi tacaala wxamalnaahu calى dati alwaaxi wadusur tajri bacyunina jazaءa liman kana kufir waalqaytu calayka maxabata minii walitusnaca calaa cayni intaas oo faqra waa israacsan tahay intoodii waxaa loogala jeedaa ithbaatu lcayni lilaahi ama ithbaatu lcaynayni lilahi tabaaraka wa tacaala marka fiiri aayadda ugu horeyso wasbir lixukmi rabbika yaa lagu yiri nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam sabr lixukmi rabbika ku sabr fa inaka adiga biacyuninaa bimacnaa anaka mulaaxadun biru'yatinaa bicaynayna ilaahay baa dhahaya biacyuninaa yani anaga aragteena fiiradeenna aan ku fiirino oo aan ku ilaalinayna iyo cinaayadeena iyo xifdigeenna yaa tahaye yacni waxaan ku amarni ku toosnaaw ee ku sabar wax kastoo kugu yimaado yacni sabarkaas kaana sawaaء kaana calى طaacati اllahi fima umira bihi min الtakaaliif aw aلsabru camaa nuhiya canhu min almacaasi aw الsabru calى aqdaari اllahi wuxuu raba ha noqdo wsbir lixukmi rabbika saasaa lagala jeeda macnaha waxa weeyaan inuu nabiga calayh salaatu wasalaam takaaliiftaas iyo awaamirta oo dacwadii la fuliyay ugu horeyso inuu ku sabro dadka dhibkooda inuu ku sabro inuu macnaha eh, aqdaarta ilaahay oo dhibka kaga imaan karo dadkaas uu ku sabro kulli intaas oo dhammaa la amray ayib marka fa inaka biacyunina أي maxruusun gaayata الحراسة محفوظ gaayata الحفظ لأنه ilaahay baa ku soo fiirinayo oo ilaahay baa araggiisa kugu soo fiirinaya macnihi saas u ayib bimacnaa fa inaka biacyunina ay acyununaa macaka qof kasta markaad leedahay qofkan ninkan rabaytuhu calaa cayni waxa weeyaan waa nin aad mar kastaba isha ku haysid tasarufaadkiisa socodkiisa khaladkii uu ku yimaadan aad ku baraarujinaysid khatartii ku soo socota aad kaga nasiixaynaysid yaa carabi ahaan lagu yiraahda markaad tirahda waladii haadaa rabaytuhu calaa cayni waxa weyaan bimacnaa cinaaya maa bacdaha cinaaya ayb marka alcaynu min asifaat اdaatiya sifaadka ilaahay oo daatidii ay kamid tahay oona oona ilaahay loo sugayo oona khabaryo ahoo manaha min alqur'aan wa sunna aan ka aan ka maqalnay waxaa kugu daliil ah ilaahay inuu laba eh, cayneyn leeyahay xadiidkii saxiixa ahaa oo markii jibriil eh, nabiga calayh salatu salaam markii uu noo tilmaamayay yaa wuxuu iri inahu acwar waxyaalaha lannahu dajaal waxuu sheega doonaa inuu ilaahay yahay inuusan ilaahay ahayn waxaad ku ogaanayseen waa ilaa yahay baa leehi wa ina rabbakum laysa biacwar xadiidkaas bukhaariyaa wari acwar waxaa la yihahdaa labada indhood mid mid ninkii ila ah acwar la marka ilaahay acwar ma aha markii lagu yiri labada indhood buu ilaahay leeyahay dajaalna waxaad ku garanaysaa inuusan ilaahayn hal iluu leeyahay waa bal caynuhu kaanaha cinabatun طaafiya buu nabiga alayh الsalaatu salaam yiri weliba acwaru lcayni اlyumna sida xadiid kale uu leeyahay yani isha midig buu uu la-yahay ilaahayna ilma la-a macnaha sidaas weeyaan uu nabiga noo sheegay marka taas waxaan ka ogaanay waxa weeyaan in ithbaatu اlcaynayni lilahi tabaaraka wa tacaala kama ajmaca calayhi اsalaf ayb markaasuu wuxuu iri wasbir lixukmi rabbika ku sabr fainaka biacyunina aayadda kale waxamalnaahu calى dati alwaaxi wadusur tajri biacyunina jazaءa liman kaana kufir waxamalnaahu waan ku ximbaarnay nabiy laahi nuux calىa daati alwaaxin mid alwaax u saaxib ah looxyaalo iyo wa dusurin masaamiir tajri xaal ay socoto biacyuninaa annaga e, ilaaladeenna ay ku socoto ilaahay baa ilaalinaya jazaaan saas waxaan u yeelnay jazaaan annagoo abaalmarinayno oo liman kaana kufira ninkii e, lagu kufriyey markii ay qoomkii nebiyullaahi nuux loo diray ee dacwadii ay ka diideen ay u soo dhigteen inay naftiisa iyo ahalkiisa ay dhib geystaan albaabtii oo dhan ay soo xirmeen oo ilaahina u sheegay in qowmkiisa wax kaloo rajo laga qaba ay jirin wamaa aamana macahu ilaa qaliil wax yarna ay rumeeyeen ay kufriga iska wada dhaxleen yaa markaasuu ilaahay u yeertay ilaahay baryad ugu yeerto wuxuu iri annii maqluubun fantasir ilaahay waa layga qaalib noqda markaan tabartaydi intaasay ku eghaatay maa yeelay inii dacawtu qowmii leyla wanahaara falam yazidhum ducaai ilaa firaara markaa si kasta hadduu u yiriyey way ka soo horjeesteen markaasuu wuxuu ri ilaahu waa layga qaalib noqday markaasuu ilaahay u gargaaray fafataxnaa abwaaba asamaai bimaai munhamir wafajarna alarda cuyuuna faاltaqa almaau calaa amrin qad qudir ilaa aakhiri tajri biacyunina jazaan liman kana kufir markii doontii la yiri wasnacilfulka e, markii ilaahay uu yiri ou doontii samaystay ay ku jeesjeesayeen waxayna warxa maxay kuu tarayaan markaasuu wuxuu iri asigana waad ogaan doontaa waxa idinku dhici doona khulaasatu lqowl ilaahay wuxuu leeyahay doontaas waxay ku socotaa ilaalo ilaahay uu ilaalinayo oo indhihiisa ku ilaalinayo oo xifdigiisa ku ilaalinayo oo macnaha cinaayadiisa ku ilaalinaya tajri biacyunina jazaa liman kaana kufir marka acyuntaas hadirtaan jamaca waxaa loo sheegay waxa weeyaan inay tahay لأن aqala الجمع ithnaani oo ay sidaa tahay iyo inay muraadka ay tahay annahu yajuusu aljamcu lilmufradi tacdiima walitathniyati min baabi awlaa labadaba inay tahay ayb wa alqaytu calayka maxabata minii walitusnaca calaa cayni wa alqaytu calayka waxaan kuugu tuuray maxabatan jacayl oo minii aniga xaggayga ka ahaatay iyo walitusnaca sida lagugu tarbiyay calaa cayni ilaahay sanaca muusa calaa caynihi jala jalaaluh dad badanaa waxaa weeyaan min baabi alcinaad yaa waxay leeyihiin tajri biacyunina safiinada nebiyulaahi nuux ma ishi ilaahay bay ku dhex socotaa laysa macnaa hada walam yaqul bidalika axadu min almuslimiin wa inama almuraadu biricaayatina wa xifdina wa ru'yatina biacyunina laka adigaan ku arkaynaa ilaahay baa indhihiisa ku fiirinaya jala jalaaluhu micnaa ricaa muntaha ricaaya waay laakiin safiinadii a isha ilaahay ku dhex socoto dad baa waxa weeyaan idaa khaasamuu fajaru maadaama asiga uusan caynti ogolayn siduu ilaahay caynta looga anfiyo you leeyahay eh, haddii nidhaahda nuthbit alcayna lilaahi yataratabu dalika ana safiinata tajri calaa cayn illahi ilaa lam yuqul bidalika axad waxaa la yaab leh ru'yadiina dad badan way sugayaan kal ashaacira oo waxa weeyaan qolada muctasilada ah waxay ruduud ku dhigayaan markaad aragtid waad yaabaysaa markaasaa waxaa la yidhi haddaad ru'yadii sugteen cayntiina waa loo sheegay nusuusta waa inaad sugtaan haddii kale annagana soo raaca labada isla awila haddii kale labadiiba nasaa kusoo wada arooraya sidii salafkii oy labadaba u sugaan u suga ashaacirada waxay u jawaabtay garan weys liannahu haddaa tirahda maya aniga caqligaygana cayn waa diida ru'yadana caqligaygaa ogol muctasiliga waxau le ana caqligayga labadiibu waa diidan yahay liannahu caqliga meeluu kusoo dhammaado ma laha alcaqlu fulani yakhtalifu can caqli thani waa inay jirtaa meel oo loo wada xukum tegi karo oo nas ah oo musallam bihi inuu jiro ay dooda ku dhamaan kartaa laakiin saanay anay ila tahay doodku ma dhamaan karto saas adi may kula tahay ana sidan ka duwan bay ila tahay weligeed ma dhamaanayso ayb marka waxa weeyaan wa alqaytu calayka maxabata minii waxaa weeyaan khitaabka linabiy llaahi muusa taariikhdiisa waa la og yahay muusa tarabaa fi beyti fircawn fircown oo reer bani israail u laaynayay wiilashoodu inaysan shar kaga imaanin awoodda ilaahay intay la eg baa waxaa la yihi ninka adiga ku baabi'in lahaa yaan kugu qasbaynaa inaad gurigaada ku tarbiyeysid fiiri marka muusa tarabaa fi beyti fircawn qisada macruufha fi kitaab illahi tacaala fi suurati اlqasas ayib marka waxa weeyaan walitusnaca calaa cayni sunciga waxaa lagala jeedaa shayga oo la sameeyo calaa sifa mucayana oo loo sameeyaa loo jeeda haddaad khashabkan miiska samaysid kanaad kursi ka samaysid sunciyaa la yidhaahda ayib calaa cayni waxa weeyaan mufrad baa hadda laga dhigay sidii aan hore usoo sheegnay weeyaan liannahu idaa udiifa almufradu ilaa macrifatin yacumu inan iraahdo io in iraahdo shayga haduu qofka haddii shayga laba qofki ou leeyahay mid kamid in loo sheego wax diidaya ma laha marka waxa weeyaan walitusna calaa cayni bimacnaa waxa weeyaan ana ana tarbiyata muusa tamat calaa ru'yati min allahi bicaynihi subxaanahu wa tacaala ulajeedada khulaasadeeda intaas waa walidaalika tarbiyatuhu tarbiyat اllahi tabaaraka wa tacaala limuusa eh, daharat fiih markii mawaaqifta u istaagay iyo eh, maxaan ku irahda qiyaamuhu liamri اllaahi markaa fiirisid waxa weeyaan tarbiya min allahi tabaaraka wa tacaala limuusa alayh الsalaam yaad arkaysa ayb w qowluhu qad samica allahu qowla alatii tujaadilka fi zawjiha wa tashtaki ila allah wallahu yasmacu taxaawurakumaa ina allaha samiicun basiir intana waxaa laga hadlayaa ithbaatu samci lilahi tabaaraka wa tacaala imisaa qur-aanka wallahu samiicun caliim ku jirta wax la koobi kara ma ah marka samciga iyo basarki yaa inta lagaga hadlaya suuradan hadda fiiri wuxuu ku bilowday qad samica allahu qad haddii ficil maadi ay gasho tufiidu taxqiiq baa la yidhahda laakiin sida aan idhahda qad waxaa xaqiiq samica in la yidhaahdo sax ma ah qad samica wuu maqlay si xaqiiqa allah waa laleeyahy liannahu xaraf waxawaa kalimatun dalat calaa macnan fii gayriha qad keligeed marka taxqiiq macna looma yeeli karo hadda min wa min annaasi dadki waxaa kamid a ah, leedahay mahena min waxaa kamid a ah annaasi dadki ma la dhahay marka qad waxaa xaqiiqa wax la yidhah ma jiraan lianna xarafka macna gooni ma faa'iideyn karo laakinahu yufiidu macnan ida dakhala fii gayrih marka qad samica allaahu ilaahay si xaqiiqe ah a gabadhii qowlkeedii oo saxaabiyada ahayd qowl alatii tii qowlkeeda tujaadiluka kula doodaysay fii zawjiha fii shani zawjiha oo watashtakii ila allahi ilaahayna u sheeganaysay wallaahu ilaahi yasmacu taxaawurakumaa adinka hadalka aad isdhaafsateen ood isweydaarsateen waa maqlay ina allaaha maxaa yeelay samiicun waa allihii maqlid badan basiirun allihii arkid badan weya faciilun waa siiqat mubaalaga ayib marka aayaddan qisadeeda macruuf waay gabadhii saxaabiyadeeda khawla yay ku soo degtay zawjkeeda aws yaa dhihaar ku sameeyey dhihaarta waxay ahayd jaahiliyadii markii la joogay dalaaqii laysku furi jiray wa dalaaqa baa ah markuu qofku yiraahdo ou yiraahdo anti calaya ka dahri ummi hooyaday oo kale dhabarkeedaad igala mid tahay sidii qofka hooyadiisa uusan wax ugu dayanaynin aan adigana saasoo kale aan waxba kaagaga dayanaynin markaad tiraahdo dalaaq baa-in ahay noqonaysa laysku noqon maayo marka dariiqadaasa macruuf ahayd ninkii markuu sidaas u dihaaray yay nebigu u timiday markaasay waxay tiri ilaahay rasuulkiisiyow xal inaad noo raadisid weeyaan liannahu aniga iyo ninkan caruurba inaga dhexayso asiga oo ah haddaan u dhiibo nin weyn ah waayeelna ah waxaa weeyaan caruurtii nadaafadoodii maxaan ku irahdaa habeyntoodii maka bixi karo haddii aniga aan soo qaadane anigana nafaqadii iyo waxay cuni lahaayeen uma hayo marka ayadii tarbiyadii iyo nadaafadii wixii bay kari kartaa masruufkii iyo tarbiyadii waxbarashadoodii ma ka bixi karto ninkaasna masruufkii waa kari karaa laakiin ilmihii hoostoodii maamulkoodii ma garan karo labadoodii markii laysku daray wax qaban karaan marka duruuftaasana haysatee ilaahay rasuulkiisiyo arinteena wax ka dhabay tiri markaasuu iri sidaas le wax kaloo lagu haay male waad kala tagteen marka arintiiba in badan uu soo laablaabatay dhib weyn baa meesha ku haysto markaasaa waxau ilaahay yihi qad samica allahu qowla alatii tujaadiluka fii zawjiha wa tashtaki ila allah markay nebiga xal ka waysay ilan asaga wax kaloo nebiga intaa xukunkaas unbuu markaa og yahay ya ilaahayow adiga calaamu lguyuub awoodana adaale adaanan musharica duruuftaasaa i haysatee ilaahu iga soo gaar bay tiri markaasaa aayaadkii farajka ahay aladiina yudaahiruuna minkum min nisaa'ihim maa huna ummahaatihim in ummahaatuhum ila laa-i waladnahum naag aad qabtid hooyadaa mid lanama noqon kartaa lyiri hooyo waxaa liha tii ku dhashay marka ninka uu leeyahy anta ka dahri ummi saas hooyo ku noqon mayso hadalkaasne waa hadal aad u foolxun baa ilaah yihi zuur uu ku tilmaamay waxa weeyaan hadal oo macsi a ah weeyaan markaasaa layidhi wاladiina yudaahiruuna min nisaa'ihim huma yacuuduuna lima qaaluu fataxriru raqabatihim ilaa aakhirih farajkii baa ilaahay u soo dejiyey marka ulajeedada waxaa weeyaan qad samica allahu xaaditha la taabo kara weeyaan samciga badanaa wax inkirsan ma lah ila almuctasila oo samiican ogolnahay samcina ma ogolin waa iska talaacubad iskaga jeedid wey marka hadal dhacay qiso dhacday yaa ilaahay uu maqlay horena ilaahay wuu ogay sidaan inay u dhici doonto markaasay caaisha waxay tiri tabaaraka aladii wasica samcuhu aswaat ilaahay samcigiisa oo aswaat oo dhan wada maqlaya yaa sareey inii la fii naaxiyati اlbeyti wa inii la yakfى calaya bacdu xadiiثiha waxay u jeedaa caaisho gabadhaas markii nabiga la hadlaysay ku laablaabanaysay anigoo nebiga guri kula jiro yaa hadalkeeda qaar kamid ee eh aan maqli waayo wa ina allaha la samica qawlaha min fawqi sabci samaawaat fiiri markaan marka samciga ilaahay siduu waasac u yahay yaa lagu tusinaya marka samcigaas marna waxa weeye samci ta'yiidou noqdaa marna tahdiidou noqda asoo tahdiid eh waxaa kamid eh oo ilaahay markuu leeyahay eh, yahuudda asagoo ka hadlayo laqad samica allahu qowla aladiina qaaluu ina allaha faqiiru wanaxnu aghniyaa tahdiid waa samcigaas laqad samica allahu ilaahay wuu maqlay qowla aladiina kuwii uraahdoodii qaaluu yidhaahdeen ina allaha faqiiru weeyaan wanaxnu aghniyaa ilaahay hadalkaas wuu maqlay maxaana ka ratib maayo annahu sayujaaziihim calىa ficlatihim wa saniicihim wa qowlihim yani waa lagu cadaabaya sanaktubu maa qaaluu qatlahum اlanbiyaa bgayri xaqi wanaquulu duuquu cadaab alxariiq marka haddii aad tiraahdo waxaad rabta iska iska dhe aniga waa ku maqlowhaya bimacnaa waxa kugu dhici doono waad og tahay ay ka dhigan tahay ayb taas tahdiid way waxaa lamide eh, am yaxsabuuna anaa laa nasmacu sirahum wanajwaahum balaa warusulunaa ladayhim yaktubuun tahdiid waa idane am yaxsabuuna mu waxay u malaynayaan anaa laa nasmacu inaanan maqlaynin sirahum ayaga sirtooda hadalkooda hooso iyo wanajwaahum koodkooda ay koodayaan balaa warusulunaa ladayhim yaktubuun balaa warusulunaa annaga rususheena oo malaa'igta oo ladayhim ayaga la jirto yaktubuuna way qorayaan bimacnaa ilaahayna wuxuu leey anigana waan maqlayaa sirtooda iyo waxay mu'aamaraadka ay maleegayaan oy dacwada nebiga uga hortagayaan waxaasoo dhan aniga waan maqlayaa waana eh, kula xisaabtami doonaa waxaa sii dheeraad ah eh, kiraaman kaatibiina nima la yiraahdana way la joogaan oo shaqadooda ay tahay eh, yaktubuuna maa yafcaluun oo dadkaas waxay qorayaan kuwaas kale kiraaman kaatibiina yaclamuuna maa tafcaluun marka tahdiid waa eh, asoo ta'yiid ana waxaa ka mid eh inanii macakumaa asmacu wa araa markii nabiy llaahi muusa iyo haaruun loo diray fircawn fircawn nin jabbaar a ah buu ahay oo kibir badan oo haddee aan la koobi karon wax kasta laga tawaqocay marka way ka cabsadeen nabiyullaahi muusa iyo iyo iyo haaruun markii la yidhi eh, idhaba ilaa fircawna markii la yidhi markaasaa waxyaalaha ay sheegteen waxaa ka mid ah inay yidhaahdeen inanaa nakhaafu an yafruda calayna aw an yadqa qaala laa takhaafa inanii macakuma asmac wa ara u fiirsa marka waxay idhahdeen ninkaas ilaahu waa kibir badan yahay inuu nagu xadgudbo ou dhib noo geysto yaan ka cabsanaynaa bay yidhaahdeen muusa inanii akhaafu an yaqtuluuni an yaqtulu an yaqtuluunii muusa markaasuu yidhi ilaahu haaruunna igu dar buu yidhi khulaasat lqowl markii labadaas nebi ay muujiyeen fircawn oo jabbaar ah oo kibir badan haddaan maanta ula tagno adoon baa tahay dadkan aad u sheeganaysa inaad ilaah u tahay ka bax oo aada leedahay ana rabukum ulaclaa maa calimtu lakum min ilaahin gayri inamaa anta cabdun facalayka an tahtadiya bihadyina wa tatabica ariiqatina haddaad ula tagtid wax badan baa ka imaan kara bay markaasuu ilaahay wuxuu u sameeyey jala jalaaluhu inuu amaano ka siiyey inanii macakuma asmacu wa ara wax ka weynin badan ma laha inanii macakumaa baa layidhi anigaa idinla jiro waxaadna ogaataan asmacu wa ara waanan maqlayaa waxa laidinkula hadli doono waanan arkayaa waxa ladinku samayn doono bimacnaa anigaa idin difaacayo marka ilaahay hadduu ku difaaco wax kuu imaan kara ma jiraan sidii nabiga casmada loo siiyey wallaahu yacsimuka min annaas yay lamid tahay midaana waxaa leeyihi inanii macakum ma asmacu wa ara marka fircawn u taga waxaad rabta ku dhaha wax u idinku samayn karane ma jirto biaayaatina antuma waman itabacakum alghaalibuun weliba bishaaradaasa loogu daray adinkaa haalib noqon doono waxyigaygaan idin dhiibay awgiisaan ku haalib noqon doontaan baa leyihi marka maxalu shaahidka waxa weeyaan aayadan inanii macakumaa asmacu wa araa yani ithbaatu samci w اru'yati lilahi tabaaraka wa tacaala sifatu samci w ru'ya markii muctasilada laga reebo ru'yada inkirayso inta kale waxa weeyaan waa laisku waafaqsan yahay waxaa lamid e eh qowluhu tacaala alam yaclam biana allaha yaraa alam yaclam yuusan ogeyn ninkaas oo qiyaamada diiday oo macnaha ara-ayta aladii yanhaa cabdan idaa sallaa ara-ayta in kaana cala alhuda aw amara biاtaqwa aayaadkaas ninka lagu soo dejiyey oo nabi moxamed dacwadiisa ka hor yimid miyuusan bi biana allaha yara ilaahi inuu arkayo ru'yat llaahi waxa ka laasimayna waa la ogyahay oo ana allaha qaadirun calaa qasmihi wa ihlaakihi waxaa lamid eh ithbaat ruya aladii yaraaka xiina taquumu wa taqalubaka fi saajidiina inahu huwa samiicu lcaliim aladii yaraaka weeyaan ilaahay allihii ku arkay xiina taquumu markaad soo istaagayso oo jiifka aad kasoo kacaysid wa taqalubaka fi saajidiina dadka dukanayane markaad eh, ad xaalaadkoodii aada la tafaaculaysid taqalubaka bimacnaa saajidiin bmacnaa almusaliin lanna almusali taaratan qaa'im wa taaratan raakic wa taaratan saajid wa taaratan jaalis taqalubka kaas weeyaan marka bitafaasiil buu ilaahay ku arkaa jala jalaaluh ilaahay wahwa fowqa carshihi yaraa kula makhluuqaatihi yuu arkaya inahu huwa samiicu اlcaliim waxaa dheeraad e aragtiinada keligeed ma ahna ilaahay wuuna maqlayaa wounuu ogyahay wax kastoy ku dhammaan doonaan ithbaatu samci lilaahi ithbaatu alcilmi lilaahi ithbaatu ru'yati lilahi intaasoo dhan waa waqul icmaluu fasayara allahu camalakum warasuuluhu walmu'minuun waqul waxaad ku tirahdaa icmaluu camal fala fasayara allaahu ilaahay wuu arki doonaa camalakum camalkiina wa rasuuluhuna wuu arki doonaa wاlmuؤminuunana way arki doonaan rasuuluhu allahu bay ku cadfan tahay aayaddan oo kale waxaa weeyaan qofka haddii u tadaburo istustus iyo riyaa waa ka baxaysaa waxaa lagu leeyahy camal kastoo samaysid ilaahay wuu ku arkaya marka ilaahay markuu ku arkayo wuxuu og yahay ou cilmigiisa uu ku og inaad waxaan asiga ula jeedid iyo inay dadkan ku arkaana inay dukanaysa ay kula tahay ilaahay wuu kala ogyahay marka ayadan waxa weeyaan taxmiluka calaa tasxiixi اlcamal waqul icmaluu fasayara allahu camalakum ilaahay wuu arkayaa amalkiina rasuulkiisana wuu arkayaa muminiintana way arkayaan hadhowtu waa laysu markhaati kaca wanaag ninkeed ku aragtid waad u markhaati kacaysaa marka waxaa weeyaan antum shuhadaa اllahi fi اlard wanaag ninkii dadka ay u qiraan wanaagu soo baxaya ninkii hoos layska taabto lyiraa ninkaas wixiis wax kama jiraan waay dadko dhan ay farta ku wada fiiqaane oo ahlu shar inuu yahayna ahlu shar u soo baxaya antum shuhadaau llahi fi lardi sidaa weeyaan marka aayadan oo kale waxa weeyaan qubka muminka ah waa inaad camalkaada aad naftaada kula hadashaa camalkan ma ilaahay dartiisaad ula jeedaa mase ha lagaa yidhaahdaad ula jeedaa fasayara allahu camalakum ina allaha laa yanduru ilaa suwarikum wa inamaa yanduru ilaa quluubikum acmaalikum aw kama qaala sala allahu alayh wasalam wa qowluhu wahuwa shadiid lmixaali ah, intaan ayadana macnaha waxaa weeyaan ithbaatu almakri yaa laga hadlaya aayaadkan soo socoto iyo walkeydi iyo wagayri dalika insha allahu subxiyaan ku dhamaystiri doonaa wallahu aclam w salى اllahu wslama calى nabiyina muxamadi w aalihi wa saxbihi ajmaciin